la rooroorto oo weliba tashaabuk kale aad u geyso oo fikrad saqiima ah aad u geyso iyo hawaa waxaa weeye baxrun fii baxrin uu noqonaya marka muxkamkii mutashaabihi miitaal oo kuu keenay wa haadaa kamaa ana lafda inaa uxilamida wa naxn iyo wagayruhumaa oo min siyaaqi ljamciha kalimaadkaas yatakalamu biha alwaaxidu qof keligiis ayaa ku hadla alladii lahu shurakaau qofkaasoo la wadaagsaday leh fi lficli ficilkaas yani qola maxaasaasta ama gurdas gurigaan anada anagaa dhisnay waxaan anagaa samayn oo koox ah waa loo isticmaala wayatakalamu biha alwaaxid alcadiim midka maanta ma arkaysaa weynka uu ku hadlaa alladii lahu sifaatun sifaat lataquumu uqumaysa kullu sifatin sifa kastaba maqaama axadin yani sifo kastaba maaragtay xooggeeda maqaama xadan bay u quntaa walahu acwaanu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 ka soo dhalan maayo sida lafdiga labada lafdi oo mushtaraga ah oo hal lafdi wadaagsan macaanidu kala duwan yihiinna inay isku mid yihin haddaan idhaahdo cayn aan idhaahno oo qarinada ay ku tusinayso inay caynulbaasiro ay tahay ma tashaabun ma ka dhalanaya inay isla mid yihiin caynuljaariga oo kale macnaha saasoo kooda wallahu aclam wbihada yatabayanu waxaa caddaanaysa ana tashaabuha yakuunu inuu noqonayo fi lalfaadi almutawaadi'ati alfaadda macnaha wada wadaagta kamaa yakuunu fi lalfaadi lmushtarikati alfaadda mushtarika oo lafda la wadaagto oo allatii laysat bimutawaadi'atin oon iyadu macno isla wadaagin wain zaala lishtibaahu hadhow ishtibaahu ha ku zuulo bimaa yumayizu wax caddaynaya axadan macnayeyni macnaha oo waa maxay min idaafatin idaafo ow tacriifin ama wixii in la tacriifiyo la feexo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 kayri hada lmawdic meelo kalea kusoo sheegnay shiikhu hadalkan waa noo imaandana wuxuu uga gol leeyahay wuxuu rabaa inuu munaaqashada uu ku keenkeeno nimanka mufawidada ah mardhow inoo socsocotaa oo ayagu mar waxay leeyihiin qur-aanka maanta ma arkaysaa mar ta'wiilka waa diidayaan mar waxay leeyihiin macnihiisa maanta ma arkaysaa lama yaqaano marka tawiilna waa diidaynaa macnihiisana lama yaqaano daan marka tanaaqud ayaa ka imaanaya markaasaa oo ku burhaaninaya ta'wiil oo dhan inaan la diidina ta'wiilka la diiday oo yahay ta'wiilka oo muxarafka ah waman lam yacrif qofkii aan arrinta aqoonin idarabat aqwaaluhu aqwaashiisu mundaribay noqonaysaa macnaa qofka arrintaas aan aqooninoo macaanida ta'wiilka aan aqoonin aqwaashiisa waxaa ku dhacayso leeyahay ibdiraaq yani qofka aqsaamu ta'wiilka hadduusan aqoonin ood walam yumayiz saxiixa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 wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah marka hadalkooda dhinacaasu mutanaaqalkaiyo sheikhaa noo keeni doono waman lam yacrif qofkii aan arrintaa galan oo oh, ta'wiilka macaanidi saddexdaa aan garan idarabat aqwaaluhu aqwaashiisaa iskhilaafaysa milu daa'ifatin koox oo mufawidada ka mida yaquuluuna waxay leeyihin ina tawiila baailun tawiilku waa baail wainahu yajibu waxaa waajibaya ijraau lafdi lafdiga in la dureeriyo calaa daahiri daahirkiisa marka kalaamkaana mutalaaqila yani tawiilkii waa baail macnaa tawiil lamaba yaqaano waay wax jira maa maba la qaadi karo ijraau lafdi calaa daahiri haddaad tiraadina macnaa lafdigii macno daahirahu leeya macnahaas marka waa in la qaato wayaxtajuuna biqowlihi waxay xujaysanayaan wamaa yaclamu ta'wiilahu tawiilkiisa ma oga ila allah wayaxtajuuna bihadi laayati aayadda waxay u xujaysanayaan calaa idaali tawiili tawiilku inuusan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 abatuuh waxay leeyihin maxabada haddii aan sugno maxduur tashbiiha ka dhalanaya mid asaga lamida waxaa laga dhali karaa waxyaalihii cilmigii iyo samcigii ee basarkii ay sugeen saas camaloo ka wadaa nacam fii ma bilcaqli wayasrifuuna waxay u gedinayaan ilaa macaanin macaano hiya nadiiru lmacaani macaanida lamida allatii nafaho ay anfiyeen fayakunu wuxuu noqonayaa maa nafaho waxay anfiyeen min jinsi maa abatuuh waxay sugeen wax lamida oo markii ay dhaheen maxabadii waxaa loola jeedaa awaabin awaabtii lafteed dee ficilaa ka rati maayo soo maaha inuu qofkii oo wax uu awaabiyo ma garatay ficilkaas aadamina waa ku qumi karaa allana waa ku qumi karaa subxaana watacaala wixi ay ka carraaya lafteedaa meeshii ka yimid tashbiih ay ka carra ayaa laga dhalin karaa fain kaana haabitu xaqan mumkinan kan haddii sugan oo nasku uu sugan hadduu xaq mumkin ou yahay kaana almanfiyu kan la manfiyana miluhu waayo wain kaana almanfiyu baailan hadii kan la manfiyo oo baail yahana mumtanican kaana haabitu milahu marka waa lawaasimtii sheiku qawaacidii hore uu noogu soo sheegay wey waa sii wadaa shiiku wuxuu ku leeyay wahaaulaai kuwan aladiina yanfuuna ta'wiila mutlaqan diiday wayaxtajuuna biqowli xujaysanaya waa mufawidadii waaye wamaa yaclamu marka ay tawiilkaba ay diidaayaan oo lama fasiri karo macnaha lama yaqaano iley waxay u malaynaayaan annaa khuudibnaa inala kula khidaabay fi lqur'aani bimaa laa yafhamuhu axad qof wuxuu fahmaa la arkin ow bimaa laa macnaa lahu wax macno la oosan ahayn ow bimaa laa yufhamu minhu shay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 iska mid maaha laakiin idaa qaala haaulaai haddii ay yidhaahdaan anahu laysa laha ta'wiilun yukhaalifu daahira ta'wiil oo daahirka khilaafa mala hadday yidhaahdaan ow annahaa tujraa waxaa lagu dureerinayaa cala almacaani daahira minha macanaha muuqda kaanuu mutanaaqidiina mutanaaqidiinay noqonayaan oo manaa haddii ay yidhaahdaan anahu laysa laha tawiilu yukhaalif aahir tawiil oo daahirka khilaafsan ma laha oo macnaba ma laha haddii ay yidhaahdaan ow anaha tujra cala almacaani aahira hadday yidhahdaan kaanuu mutanaaqidiinay noqonayaan wain araaduu biaahiri huna hadday ula jeedaan aahirka macna hadday ula jeedaan biaahir huna macna wa hunaa macnan dhinaca kalena ay ula jeedaan fii siyaaqin waaxid ah min ayri bayaanin ayakoon cadaynin kaana talbiisan buu noqonaya naam wain araaduu biaahiri daahirka hadday ula jeedaan mujarad lafdiga